وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى baab wuxuu baabu yahay lama sheegin laakiin waa kalfasli lima qablahu baabkii hore ayuu xidhiidh la leeyahay qala xadaana ibrahim bn اlmundir alxizaami almadani ana abu damra صاحب المغازي عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما kaana waaha idaa dakhala alkacbata kacbada haddii uu galo mashaa waa soconay qibala wajhihi xagga wejigiisa ama hortiisa ayuu u soconay xiina yadkhulu marka uu kacbada galayo wajacala albaaba albaabka kacbadana waxa uu yeelaya qibala dahrihi xagga dhabarkiisa ayuu yeelay yacnii albaabka waa iska dambaysiinay famashaa waa soconay xataa yakuuna ilaa uu ahaado baynahu dhexdiisa wa bayna aljidaar jidaarka dhexdiis alladii kaasoo qibala wajhihi wejigiisa hortiisa ahaaday qariiban wax u dhow min alaaati adrucin saddex dhudhun yani markuu albaabkii kacbada ka galay buu toos u socday ilaa gidaarkii uu ku dhawaaday salla waa tukaday yani meeshaasuu ku tukaday isagoo u qasdinaya oo danaynaya almakaana boos alladii kaasoo ahbarahu bilaalun bilaal uu u sheegay ana nabiya sal allahu alayhi wasalama nabigu sallaa fiihi inuu ku tukaday qaala waxau ihi walaysa calaa axadina midkaaya dushiisa ma ahaanin basun wax in salla haddii uu ku tukado fi ayi nawaaxi lbeyti kacbada dhinacyadeeda shaaa kii uu doono yani meel kastoo kabada ka ah inuu ku tukado wax basii kuma sugnaa xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya masale muhim aynu ka qaadanayna shalaynu soo tilmaanay xadiikanu shalay soo maraynay nabiga calayhi salaau wasalaam iyo sutradiis u dhaxaynaya mamaru shaa neef aigi inta uu ka maro waataynu ku tilmaanay xaalatu sujuud inay tahay amaa xaaladda la taagan yahay ee qofku salaada u taagan yahay iyo sutradiisa xadiidkana laga qaadanaya inta udhaxaynaysa alaaata adrun yacni saddex dhudhun wax ku dhowdhow taziidu qaliilan aw tanqus ama waxa ka badato ama ka yaraato saddex dhudhun wax ku dhowdhow baa munaasiba caadatanna waa qofka wixii ku filan wey waayo de ninku aad u dheeryahy wuxuu baahanaya ka badan baa laga yaabaa inuu baahdo hadduu aad u gaaban yahayna waxaa laga yaabaa intaas inay ku badan tahay taa lafteeda waa la laakiin tii nabiga calayhi salaau wasalaam waayo nabigu kaana rabcatan min alqowm nabigu dhexdhexaad buu ah sida u badan yahay ee dhexdhexaadkaa ah buu nabigu ahaa calayhi salaau wasalaam khulaasat lqowl ee sutrada la samaysanayo waa inaan laga fogaan bal culimmadu waxay tilmaameen qofku hadduu sutro samaysto laakiin uu aad uga fogaado oo intii uu ku tukanaya in aad uga badan uu samaysto inaan loo joojinayn laguna dambaabayn dembiga meesha ka imanayana isaga inuu fuulayo markaa sutrada waa in lagu dhawaado wey baabu salaati wuxuu baabu yahay salaad ila araaxilati raaxilada xaggeeda loo tukanayo raaxiladu waa waxa weeye awrkii ama hashii rarayga laga dhigay ee gaadiidka ahaa annaaqatu najiib alsaalixatu lirukuub ayay yidhaahdaan iyo wlbaciiri awrkii iyo wshajari geedkii iyo wraxli heryadii intaba xaggeeda loo tukanayo araaxila xadiika inoo sheegay albaciirna waa la haleeshiiye araxlina xadiikaa sheegay ashajarna waa la haleeshiiye oo waa min baab qiyaas markaynu xadiikan ka hadlayno imaam bukhaari u baabaysanayo laakiin way dhacday nabigu calayhi salaau wasalaam inuu u tukaday geed xaggii qala waxa i buhaari xadaana muxamed bnu abi bakrin اlmuqadami qala xadaana muctamir wa ibni sulaymaan can cubaydillaah wa ibni cumar alcumari can naafic can ibni cumar radi allahu tacala canhuma an nabiyi sal allahu alayh wasalam annahu kaana nabigu wuxuu ahaa yucaridu mid gudub udhiga ama ballac udhiga raaxilatahu hashiis ballac buu u fadhiisinayay fa yusallii ilayha xaggeeda ayuu u tukanayay qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi afara'ayta waxaad ka warantaa idaa habat haddii ay kacdo alrikaabu geeli haddii uu kaco yacni almarkuub kuwii la fuulayay waa geeli la fadhiisiye la doonayay in sutro laga dhigto haddii ay didaan qaala waxau hi kaana waa ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yaahudu mid qaata haada araxla heryadan iyada ah fa yucadiluhu waa waxaa kaloo loo dabdiyey fayacdiluhu wuu toosinayey fa yusallii waa u tukanayay ilaa aakhiratihi xaggiisa dambe heryada xaggeeda dambe aw ama qaala waxau hi muaharihi xaggiisa dambe wa kaana bnu cumar radi allahu tacaala canhuma yafcalu ibnu cumarna mid sidaas sameeya ayuu ahaa yani halkaa waxaa looga jeeda way bannaan tahay xayawaankii mustaqirka ahaa nagaadiga ahaaye fadhiyey in sutro laga dhigto waxa weeye way bannaan tahay aad ka baqdo inuu dido waxaad u tukanaysaa xagga heriyada ayaad u tukanaysaa ama ha laga dhigo dhulka ha laga dhigo ama iyada bilow ahaanba ha loola niyoodo laga dhiganayo sutro laga dhiganayo way bannaan tahay waxayna tahay waxyaabaha nabigu calayhi salaatu wasalaam sutra uu ka dhigtay xayawaanka laftiisana waa ka dhigtay heryada lafteedana waa ka dhigtay marka xadiikan heryadii baa laga dhigay dabeedna xaggii hasha ayaa loo tukaday waxaa la yidhi aad ka baqdo inay kacdo ama ay diddo waxaad u jeesanaysaa xagga heryada ayaad u jeesanaysaa oo aad u tukanaysaa baabu alaati wuxuu baabu yahay salaad ila sariir sariirta xaggeeda loo tukanayo oo sutro laga dhiganayo qaala waxa ui bukhaari xadaana cuثmaan bnu abi shayba alkuufi qaala xadaana jariir wa ibni cabdilxamiid الdabi alkuufi can mansuur ibn اlmuctamir alkuufi can ibrahim ibn yaziid oo abtigiiye alswad bn yaziid annakhaci alkuufi can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat sanadkuna waxaan caaisha ka ahayn caaisha waa madaniya inta ka soo hadhay waa kuufiyiin wey laga bilaabo cumaan bn abi shayba can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat ma waxaad nagala mid dhigteen bilkalbi aygii iyo wlximaari dameerkii laqad ra'aytunii waad ii arkaysa mudajicatan xaalaan mid jiifta cala sariir sariirta dusheeda fayajiiu nabiyu sal allahu alayhi wasalam kadib nabigu waa imanayay fayatawasatu waa dhexdhexaadsanayay asariira sariirta ayuu dhexdhexaadsanayay fa yusallii waa tukanayay yacnii barhtamaheeda ayuu ku tukanayay fa akrahu waxaan an usanixahu hortiisa inaan jiibsado ayaan diidayay yani hortiisa inaan ka muuqdo ayaan diidayay an usanixa yani an adhara qudaama hortiisa inaan ka muuqdo yani isagoo tukanaya inuu arkaan oo hor fa ansallu waan min qibali rijlay sariir sariirta labadeeda lugood xaggeeda ayaan ka siibanay yacnii xaggii lugahaygu ay xigeen ayaan ka baxayay xataa ansalla ilaa aan ka siibto min lixaafi waxa weeye go'aan hawanahay ilaa aan ka siibto waa inugu soo noqnoqday waana soo noqnoqon doonaa maxalu shaahidku waxa uu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu tacaala canha iyadoo hortiisa jiifta oo welibana sariirta ku jiifta ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam xaggeeda iyo xagga sariirta labadaba u tukaay axaadiista eh, qaarna waxay tilmaamaysaa dhulka inay jiibtay xadiidkaanu soo marnay tilmaamayey faida sajada hamazanii faqabattuhuma markuu doono inuu sujuudo waxa weeye uu igujinayay dabeedna lugahan ka laabanayay ibnu xajar waxa uu leey waxa fiican laba xaala in lagu kala qaado yani xaaladna sariir baa u taalay oo xaggeeda ayuu u tukanayay xaaladna dhulka ayay jiiftay oo lugaha ayay ka laabaysay sidaasaa habboon waa way jiraan culimmada qaar ku jamciyey xaaladdu mid kaliya inay ahayd oo nabigu calayhi salaatu wasalaam sariirta dusheeda lafteeda uu ku tukanayay laakiin bucdibaa ku sugan xaaladaas bucdi baa ku sugan in laba xaalo lagu kala qaado xilliyada qaarna sariir ay taalay xiliyada qaarna dhulka ay jiiftay labadaasa fiican in lagu kala qaado xadiiku wuxuu daliilu yahay waxyaabaha nabigu calayhi salaau wasalaam sutrada ka dhigtay mid ka ayuu daliil u yahay imaam lbukhaarina u baabaysanaya baabun wuxuu baab u yahay yarudu lmusalli musalligu waa celinaya man axad mara soo mara bayna yadayhi hortiisa qofka musaliga ah, cidda hortiisa maraysa inuu celiyo ayay baabu tahay warada waa celiya ibnu cumar fi tashahudi tashahudka ama taxiyaadka dhexdiis ayuu dad celiyey isagoo tukanaya iyo wa fi kabati kacbada isagoo ku tukanaya masjidkeedana dad buu celiyey wa qaala waxa uhi in aba haddii uu diido kaa doonaya inuu gudbo hortaada uu maro ilaa an tuqaatilahu inaad la dagaalanto mooyaane wax kale hadii uu diido faqaatilhu la dagaalan hala la dagaalamo dagaalankaana waxaa lagu macnaynaya yacnii ha iska celiyo iska celintaasina waa in lagu adkaysto inaanu gudbin hadduu ku madax inuu gudbo oo si allaale sidii loo celinaya loo celiyo laakiin inta lagu jeesto fadhyalaad in lagala daala ma qaal waxa ui buhaari xadaana abu macmar wa cabdilaahi bni camr almucad horanusoo mar cabdilaahi bni camr almuqcad baa lagu naanaysaa kii la fadhiisiiyey qaala waxa uhi xadaana cabdulwaari bni saciid alcambari albasri qaala xadaana yunus waa ibni ubayd albasri yunus ibni cubayd albasri can xumayd bni hilaal wa alcadawi can abi صaalix dhakwaan aلsamaan الzayaat ana aba saciid alkhudri sacd bni malik bni sinaan radia allahu tacala canhu qaal qala nabiyu sal اllah alayh wslm xa waxadaana aadam bnu abi iyaas alcasqalaani qala xadaana sulaymaan bnu lmugiira alqaysi albasri qal xadaana xumayd bnu hilaal alcadawi qal xadaana abu saalix asamaan waa laqabkiisa weeye qaal waxa ui raaytu waxaan arkay aba saciidin alkhudri radia allahu tacaala can fii ywmi jumucati maalin jumca ah yusalii isagoo tukanaya ilaa shayin shay xaggii shaygaasoo yasturuhu ka asturaya min annaasi dadka oo bimacnaa sutra uu ka dhigtay faaraada waa doonay shaabun nin dhallinyaro ah oo min bani abi mucayd kasoo jeeda reer bani abi mucayd kasoo jeeda waxaa riwaayaadka qaar tilmaamaya inuu yahay alwaliid ibni cuba ibni abi mucayd alwaliid ibni cuqba ibni abi mucayd laakiin ibnu xajar waxa uu leeyahay mulaaxada ku sugan waayo ninka la yidhaahda alwaliid ibni cuqbata bni abi mucayd ma joogin magaalada abaad xadiiku waxa uu leeyahay shaabun alwaliid bna cuqbata bna abi mucaydna xiliga kontonkii waa dhaaf miyaa lagu sheegay waa dadka qaar baa hadda sheega luqada casriga ah, oo yidhaahda kontonku waa dhalinyara weeye haddaan taa la odhanayn waxa weeye shaab ma ahayn shaab ma ahayn laakiin waxa la hubaa inuu yahay min bani abi mucayd alfaada qaar waxa ku timaama riwaayaadka qaar aan badnayn min bani marwan ibn اlxakam inuu ahaa laakiin taasi ma sugna bani umayay isku ahaayeen oo qoys bay ahaayeen qaraabo wuxuu doonay an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiis abi saciid fadafaca waa abu saciidin abu saciid fii sadrihi laabtiis fanadara waa eegay ashaabu shaabkii falam yajid ma helin masaaqan wado ilaa bayna yadayhi bayna yaday abi saciid mooyaane hortiisa inuu mara mooyaane wado kale ma helin fa nadara baa alfaada qaar ku yimi dhinacyaduu eegay bal wado kale inuu helo falam yajid masaaqan ilaa bayna yaday wado aan ahayn abi saciid inuu jeedo ma helin facaada waa soo noqday liyajtaaza si uu u gudbo fadafacahu waa celiyey abu saciidin abu saciid ashadda min aluula tii hore mid daran fanaala waa gaadhay oo waa ka haleelay min abi saciidin abi saciid yani waa maagay wey waa aflagaadeeye uma dakhala waa galay shaabkii calaa marwaan marwaan buu u galay ibn اlxakam fashakaa ilayhi wuxuu ashtakooday maa laqiya wuxuu kala kulmay min abi saciid abi saciid waxa uu kala kulmay wadakhala waa soo galay abu saciidin khalfahu gadaashiis calaa marwaan ayuu u soo galay faqaala waxau laka maxaa kuu sugnaaday abu saciidow iyo walibni akhiika inanka walaalkaa uu dhalay waa walaal islaamnimo wey ama min baabi lixtiraam ya aba saciid aba saciidow qaala waxa uhi samictu nabiya sal allahu alayh wasalam yaquul ida sallaa haddii uu tukada axadukum midkiin ilaa shayin shay shaygaasoo yasturuhu min annaas dadka ka asturaya fa araada doono axadun axad an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha celiyo fain abaa haddii uu diida falyuqaatilhu ha la dagaalamo fainamaa huwa shayaan in kaleba maahe waa shayaan wey xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya in laynaga doonayo haddii aad sutro samaysato inaad dadka iska celiso adiga iyo sutradaada inay idinsoo kala dhex maraan horta sutro in la samaysta xukunkeedu muxuu yahay waa sunne waa sunna muakada nabiguna calayhi salaau wasalaam waa joogtay adilo badanina waa tilmaamaysa awaamirna waa lagu bixiyey liyastatira axadukum fi salaati walow bisahmin axaadiista la midkaynu soo maraynay madhab ljumhuur oo afarta madhabood ay ku dhan yihiin waxay leeyihiin waa sunna weeye bacdu ahlilcilmi ayaa ku taga inay waajib tahay waxaa ka mida daahiriyada ayaa waxaa ka mida ibnu khusaym abu cawaana sida mustahraj cala saxiixi muslim uu baabaysanayo shawkani albani culimmadaasoo dhani waxay leeyihiin waa waajib waayo amarka ku yimi iyo ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee caddaynaya uu joogteeyey intuba waxay tilmaamaysaa waajibnimo jumhuurtu waxay daliishanayaan adilo walow adiladooda adiladooda waxaa ka mid a xadiikan abi saciid baa ka mid a abi saciid waxaynu ka fahmaynaa ida salla axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas waxa la siiyey qofkiibaa khiyaar la siiye laguma khasbin mid idinka midi hadduu sutro samaysto oo cidi ay doonto inay gudubto oo ay marto ha iska celiyo marka ida salla axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas yani waxaa laga fahmayaa qofkii in loo bandhigay masaladuna axwadku waxa uu yahay inuu qofku ku dadaalo sutra inuu samaysto inuu aad ugu dadaalo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam socdaal iyo nagaadi labadaba uu ku dadaalaya sutra inuu samaysto bal waataynu soo maraynay warankiisa iyo murjisiisa in loo qaadayo si uu sutra u samaysto xataa haduu bannaanada u baxo weysadiisa iyo sutradiisa hore loogu sii qaaday marka in lagu dadaalo ayaynu masalada ku dhaafayna masalada labaad waxa weeye qofku waa inuu celiyaa sutradii uu samaystay cidda dhex maraysa isaga iyo sutradiisa inuu celiyo ayaa laga qaadanaya falyadfachu waa amar xadiidka ibnu cumarna waxa ku yimi falyuqaatilhu faina macahu lqariin ha la dagaalamo ayaan baa la socda dafciga noocaasa ah, sida jumhuurtu ay leeyihiin waa sunne waajib ma aha inaad iska celisaa waajib kuguma aha nawowi ijmaac buu kusoo naqliya inaanay waajib ahayn istixbaab in lagu qaadayo laakiin waa jiraan bacdu lmuxadisiin oo amarkaa wujubnimadiisa ku qaaday oo odhanaya waajib bay kugu tahay inaad iska celiso maxaad isaga celinaysaa ma salaadaadaad ilaalinaysaa mise qofka kale ayaa dambiga ka ilaalinaysa sida xadiidka soo socdaa inoo tilmaamayo waayo qofka soo maraya qof iyo sutradii kala dhex waa ku dambaabaya waana laysku waafaqsan yahay inuu ku dambaabayo ma walaalkaabaad dembiga ka ilaalinaysaa sidaasaa loo celinaya mise adigaa salaadaada ilaashanaya labadaba waa la yidhi fiican labadaba in lagu qaado laakiin labada waxaa sii mudan qofku salaadiisa inuu ilaashado waayo salaada laguu diray qof loo dambaabaya dambiga inaad ka ilaalisaa kuma saarna laakiin yadana waa u geynaynaa walaalkaana waxaad ugu kaalmaynaysaa wanaagga oo inaanu dambaabin adiguna salaadaadaad ilaashanaysa inaanu ku tashwiishin oo caqligaaga iyo khushuucda aanu kaa mashquulin masalada saddexaad xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya qofka xaq u yeelanaya inuu dafci sameeyo ama dadka iska celiyo waa qofka sutrada samaystay weeye ka banaanka ku tukanay ama wadada muslimka ku tukanay isaga loo joojin maayo waxa weeye waa la jiidhaya culimmada qaar waxay leeyihin hadduu wadada uu ku tukanaya ama albaabadaya wixii la isagu hadalba maleh abcan qofka jamaca ku xidhay ee faralkii tukanaya isaga waa in laga jooga wey laakiin kii sunnaha ku xidhanaya meelo kale helaya kaasi waadana ku khasabtay qofka waxa weeye safkii uu la galay jamacii albaabkiiyo wadadii uu la galay isaga waa sugaya wujuuban sutrana uma baahna waayo sutrat limaami sutrat liman khalfa waa qof waxa aan gaabis samayn wey la tukanayay laakiin qofka keligii inta uu yimaada albaabka ama kadinka waxa weeye ku tukanaya waa la jiiraya waxay leeyihin laakiin mar walba waxa fiican haddaad helayso wado kale haddaad helayso inaad ka baydho qaar waxay leeyihiin waxaa laga fogaanayaa ilaa mawdici sujuudihi ayaad u niyoonaysa ka banaankaa ku tukanaya yacnii inta ku filane qofuu ka sujuudayo hadda sijaayadahan inoo yaalla waxa weeye way ka muuqataa qiyaas baa taalla yacnii laynka uu ku tukanaya laynka ka horeeya wixii ka shisheeyaadaa iskale ilaa mawdici sujuudihi ayaa laga fogaanaya inta dambana waxa weeye waa la maraya laakiin xadiidkani wuxuu tilmaamaya qofka sutrada samaystay ee walibana ku dhawaaday ka noocaasa xaq u leh hadduu sutro samaysto oo sutradiina safka saddexaad u dhigo isaguna laba saddex saf uu ka dambeeyo kaan laftiisu sutratuhu kalaa sutra bay noqonaysa culimmada qaar waxay leeyihin waa la jiidhaya qofku hadduu sutro samaysto uu una dhowaado macquul ay tahay xaq buu leeyahay inuu dafciyo ama uu celiyo cidda jiidhaysa celintaasina waa bacda diaaci bilatii hiya axsan yani waa inuu meesha ugu fudud ka bilaabaa markuu arka qof ku soo socda waa tambiihinaya qacantuu taagaya waxba qacanta la doonan maayo halkiisa ugu tegi maayo xadkiisuu xidhanaya hadduu ku joogi waayo qacantuu u adkaynaya ku waabinaya hadduu is qacanta riixna isna dibbuu isaga riixaya waata abu saciid uu samaynayay laakiin dadka qaar xamaasadaysan waad arkaysa aniga laftee beri bay igu waxa wey adoo iska socdaan is ogeyn laga yaabaa laabta inuu kaa dhurbaxo waxaa laga yaabaa qofku dawadnuhu inuu istaagaba oo xaalad xuni ay ku timaado ta noocaasa looma baahna waa in qofka la tambiihiyaa hadduu wax ku sii ziyaadiyo madax adna waad ziyaadinaysaa saasaa loo wadaya baabun wuxuu baab u yahay baabu im lmaar ka maraya dembigiisa baabkiisii weeye bayna yaday lmusali ka tukanaya hortiisa marayay qala waxau hi buhaari xadaana cabdulahi bnu yusuf atinisi qala ahbarana malik can abi nadr salim bni abi umaya mawla cumar bni cubaydillaah can busr bni saciid ana zayd bna khalid aljuhani arsalahu waxa uu u diray abi juhayn abi juhaym oo ah cabdlaahi bn اxari bn im cabdlaahi bn اxari bn im waa min asaxaaba yasaluhu isagoo weydiinaya maada samica muxuu ka maqlay min rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam fi lmaar ay fii shani اlmaar ka maraya xaalkiisa bayna yaday اlmusalli ka tukanaya hortiisa maraya faqaala abu juhaym waxa uu yidhi qaala rasuul laahi sal llahu alayh wasalam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya bayna yaday lmusalli ka tukanaya hortiisa maada calayhi waxa dushiisa ah oo min alimi dembiya kuma sugna riwaayaadka bukhaari riwaayada kushmayhini baa lagu sheegay laakiin saxiixa kuma sugna waxaa ayaa soo saaraya maada calayhi min alimi laakiin culimmadu way isla qaateen maada calayhi qofka khaladkaa samaynaya dushiisa maxaa ahaanaya dambi mooyaane wax kale ma aha ijmac baana lagu soo naqliyey in lagu dambaabayo maada calayhi waxa dushiisa ahaanaya oo dembiya lakaana wa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaaga arbaciina afartan khayran lahu mid uga wanaagsan min an yamura inuu maro bayna yadayhi kaa tukanaya hortiisa arbaiina riwaayaadka saxiixu may sheegin arbaciinkaasi waxa uu yahay ma yowman ba ma shahran ba ma sanatan ba lama sheegin bazaryaba waxay soo saarayaan arbaciina khariifan afartan sano abu hurayra xadiikiisuna oo sunanta ku an yaqifa miata caam boqol sano inuu istaago oo uu taagnaado ayaa uga wanaagsan inuu jiiro qaala abunadri waxa uu yidhi laa adri ma ogi qaala ma waxa uu yidhi arbaciina yowman aw shahran aw sanatan ma kala ogi laakiin saynu tilmaanay bazaarya waxay leeyihin waa arbaciina khariifan ay sanatan xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka tukanaya hortiisa in la laakiin waa shuruudii aynu soo sheegnay qofkaasi waa inuu sutro leeyahy sutradaa lafteedana waa inaanu aad uga fogaan oo sutradu aanay aad uga fogayn ee shuruudda noocaas meesha uu ku tukanaya inaanay waddo ahayn oo dadka aanu ku dhibayn shuruudda noocaasa haddii la waayo waa lagu dambaabaya yani shuruudda noocaas haddii ay meesha taallo waa la qofkii wadadiibuu ku tukanaya ama waa bilaa sutro ama sutruu samaystay laakiin aad buu uga fogaaday xaaladahaasoo dhan waxa weeye loo joojin maayo laguna dambaabi maayo gaabiskana musalligaa sameeyey laakiin mar walba in laga fogaado oo layska ilaaliya ayaa mudan baabu istiqbaali rajul wuxuu baabu yahay ninka ila istiqbaali rajul ninku inuu qaabilo saaxibahu saaxiibkii aw ama hayrahu ama isaga waxaan ahayn fii salaatihi salaadiis wlxaal huwa yusalii isagoo tukanaya waxa weeye ma bannaan tahay qof inaad sutro ka dhigato nin tukanaya sunno tukanaya adiguna sutro inaad ka dhigato ama mid iska fadhiyo qur-aan akhrisanaya waxa weeye inaad sutro ka dhigato baabkiisii arajulu ninku an yastaqbila arajulu ninku inuu qaabilo wa huwa yusalli isagoo tukanaya yani isagoo tukanaya inuu nin qaabilo cumaan waa diiday oo sutra uu ka dhigto wainamaa haada in kalaba maahe kaasi ida ishtaqala bihi waa hadduu akariha waa diiday cumaan umaan an yustaqbala in la qaabilo arajulu nin in la qaabilo wahuwa yusali isagoo tukanaya in la qaabilo waa dadkuu sheegaya isaguna waa diido ma samaynay ma saxa musaman saxa majhuulan waa qaacida wey inuu isagu qaabilana waa diiday dadkana waa u diiday inay qaabilaan bukhaari waxa i wainamaa haada diidmadaasi waxa ay tahay ida ishtaala bihi haddii uu ku mashquulo faama ida lam yashtail haddii aanu ku mashquulin oo bimacnaa khushuucdiisa aanu waxyeelay faqad qaala zayd bnu aabit waxa uu yidhi maa baalaytu u joojin maayo waxa wey masaladaas yani maa baalaytu bistiqbaali rajul nin inaan istiqbaalo oo aan sutro ka dhigto u joojin maayo ina arajula ninku laa yaqtacu ma gooyo salaata arajuli nin salaadii ma gooyo u tukanaysa xaggiisa hadduu nin goyn maayo markaa sutra in laga dhigtaa wax baasiya malaha imaam bukhaarina labada saxaabi ee masalada isku khilaafay waa cumaan bnu cafaan iyo zayd bnu haabit ayuu jamciyey yacni ninkan aad xaggiisa u tukanaysa aad sutro ka dhiganaysa hadduu yahay nin wax wadwado howlka shaqaynaya ama hadlaya iyo wixii la oo aad ka baqayso khushuucda inuu kaa kaxeeyo waxa weeye sutro ka dhigan mayse laakiin hadduu yahay qof xasiloon oo kaa sii jeeda oo waxa weeye codkiisana aadan maqlay ficilkiisana aadan arkay ama khushuucdaada aan waxyeelayn ta noocaasa wax baasiye adaa qiyaasaya haddii aanu ku mashquulinay haddaad labiskiisa ku mashquulayso xajmigiisa iyo qarihiisa aad ku mashquulayso taxarukaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa hadalkiisa markuu telefoonka ku hadlayo waxaasoo dhan hadday salaadaada saamaynayaan sutra ka dhigan maysid hadii kale waad ka dhiganaysaa anta aclamu binafsi qaala waxau hi bukhaari intaas waa aqwaashii saxaabada iyo baabka iyo tarjamada laakiin xadiidka uu keeni doona bukhaari siduu maslada inoo tusaya qaala waxau hi bukhaari xadaana ismaaciil bnu khaliil alkhazaaz alkuufi qaala xadaana caliy bnu mushir alqurashi alkuufi abu mushir can ilacmash sulaymaan bni mihraan can muslim yacni wuxuu u jeedaa ibna sabix ibna subayx ayuu u jeedaa muslim ibni subayx abiduxa waa ninkii loo yaqaanay wey kuniyadiisana caan buu ku yahay abiduxa in la yidhaahdo magaciisa muslim ibnu subayxna caan buu ku yahay can masruuq ibn اljdac alhamdani alkuufi can caaishaa radi allahu tacala canha annahu dukira cindaha agteeda waxa lagu sheegay maa yaqطacu salaata salaada waxa goynaya faqaaluu waxay yidhahdeen yaqطacuha waxa goynaya alkalbu ay iyo wlximaaru dameer iyo wlmar'atu waxa weeye qofta dumara qaalat waxay tihi laqad jacaltumuuna waxaad naga yeesheen kilaaban ay baad naga yeesheen bimacnaa xukumkeedii baadna siiseen laqad ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam waxaan arkay nabiga yusalii isagoo tukanaya wa inii anigu la baynahu dhexdiisa ana ahay iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexdeeda wlxal sariirta dusheeda fatakuunu lii waxaa ii sugnaanaysay alxaajatu dan faakrahu waxaan diidayay an astaqbilahu inaan qaabilo faansallu yanii hortiisa inaan ku sugnaado ayaan diidayay faansallu waan siibanayay insilaalan siibasho wa can ilacmash acmash waxaa laga wariyay can ibraahim ibni yaziid annakhaci can ilswad ibn yaziid anakhaai can caaishata naxwahu mid lamida xadiika maxalushaahidku waxa uu yahay dumarku salaada ma goynayaan mise goyn maayaan waa soo socotaa laakiin halkaynu ka qaadanaynaa haddii layidhi gabadhii xaggeedii baa loo tukaday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii uu galay iyadoo caaisha ay hortiisa jiifto ninkuna waa min baabi wla oo haddaad nin tahay gabadh hortaada jiifta iyo nin hortaada jooga labada keeba aad loogu mashquulaya gabadha aad loogu mashquulaya idan ninku waa min baabi wla haddii gabadhii la sheegay ninkuna waa ka mudan yahay xaggiisa in loo tukado isagoo fadhiya ama isagoo jiifa ama xadiidka tilmaamaya laa tusalluu khalfa alnaa'imi wala lmutaxadi mid seexday oo jiifa iyo mid hadlaya labadaba dhinacooda ha u tukanina oo sutraha ka dhiganina xadiika noocaasi waa aciif xadiis sugan maaha marka xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya inay bannaan tahay qofkii sutra in laga dhigto haduu tukanayo warku waa cadi hadduu fadhiyana waa la mid baabu alaai khalfa naaim waataynu hadda tilmaamayn wuxuu baabu yahay salaad khalfa naaimi mid hurdo gadaashiisa waxa weya lagu tukanayo ama xaggiisa la qaabilayo isaga marka laga eego khalfigiisa lagu tukanayo adiga xaggaagana waa amaamahu hortaada ayuu yahay oo xaggiisa ayaad tukanaysa qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala xadaana yaxya ibni man ibni saciid alqaaan waa basriyiin bay isku ahaayeen yaxya ibnu saciid alansaarina waa madani abaqadiisuna waa ka horaysa abaqadan qaala waxa ui xadaana hishaam ibni curwa ibni zubayr ibni alcawaam qaala xadaanii abi can caaishaa qaalat kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa waa yusalli mid tukanaya walxal ana raaqidatun anigu aan ahay mid jiifta muctaridatun waxa weeye gudub anigoo ah calaa firaashihi firaashkiis yani ballacna u jiifa faida araada haddii uu doonaa in yutira inuu witrayaysto ayqadanii waa i toosinayay fawtartu waan witriyeysanayey fa ayqadanii waa itoosinayey yacni isagaa tukanayey salaadii buu wadayay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu soo gabagabaynaya witriga uu samaynayey ayuu caaisho hortiisa jiiftay toosinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka qaadanaynaa qof hurdo xaggiisa in loo tukadaa inay culimada qaar waxay leeyihiin hadii de qofka aanu mahuulinayn haddii aanu qofka mashquulinayn ee culimmada qaarna waa laga fiican yahay bay yidhaahdeen waayo waxa laga yaabaa qofka hurda in waxa weeye cawradiisu ay faydnaato u galgasho waxa laga yaabaa in codod ay ka soo baxaan iyo wixii la marka in laga fogaada ayaa fiican bay leeyihi laakiin way bannaan tahay baabu wuxuu baab yahay sunne khalfa almar'ati qof dumara xaggeeda dambe lagu sunnaysto adiguna xaggeeda aad u tukato ataawuc waa isla xadiikii haddaynu tilmaamaynay waa arkaysona salaatuleyl iyo witri baa laga hadlayay markaa sunnihii inuu bannaan yahay ayuu imaam bukhaari u baabaystay gabadh xaggeed in loo tukado haddii la sunnaysanayo qaala xadaana cabdulaahi bnu yuusuf watinisi qaala ahbarana malik can abi nadr mawla cumar bni cubaydillaah waa salim ibni abi umaya waa ninkaynu soo marayn can abi salamta bni cabdiraxmaan waa ibni cawf axad fuqahaai sabcati cala qowl can caaishata zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam anaha qaalat kuntu waan aha anaamu mid seexata bayna yaday rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam warijlaaya labadayda lugoodna fii qiblatihi qibladiisa xaalay ku sugan yihiin faida sajada hadduu sujuudo amazani waa i gujinayey faqabadtu waan laabaye waan qabanayey rijlaya labadayda lugood faidaa qaama hadduu istaaga basatuhuma waan fidinayey qaalat waxay tidhi albuyuutu guryaha yowmaidin maalinta laysa fiiha masaabiix wax iftiin ama faynuusi kuma sugnayn xadiikan horenuusoo marnay waataynu hadda ka soo hadlaynay xadiikan in lagu qaadayo xaaladda waxa weeye dhulka ay jiiftay xadiidka kalena waxaynu ku qaadaynaa xaaladda sariirtu ay u taallay midna wuxuu tilmaamayaa gabadha xaggeeda in loo tukado midna wuxuu tilmaamayaa sarita xaggeeda oo gabadhu ay ku jiibto in loo tukado baabu wuxuu baab u yahay man qaala kii ku qawlay ee ku tegay laa yaqdacu salaata salaada ma gooyo shayun shayna ma gooyo <clears throat> qaala waxa ui xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaaa alkuufi qaala xadaanii abi xafs bnu khiyaaa alkuufi qaala xadaana alacmash qala xadaana ibrahim anakhaci can ilswad annakhaci can caaishaa radi allahu taala canha xa qaala alacmash waxadaanii muslim waa ibni subayx abi duxa aynu hadda soo maraynay can masruuq bn اljdac can caaishaa radi allahu taala canha ukira waa la sheegay cindaha agteeda maa yaqtacu salaata salaada waxa goynaya alkalbu aygu inuu goynayo iyo wlximaaru dameerku iyo wlmar'atu qofta dumara inay goynayso faqaalat waxay tihi shabahtumuuna waxaan ugu shabahdeen bilxumur dameeraha iyo wlkilaabi ayda wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay yusallii isagoo tukanaya walxal inii aniguna cala sariir sariirta dusheeda aan ahaaday baynahu dhexdiisa iyo wa bayna alqiblati aan ahay mudajicatan xaal aan ahay mid jiifta ama mudajicatun khabaru fatabdu waa ii muuqanaysay lii aniga alxaajatu dan faakrahu waxaan diidaya an ajlisa inaan fadhiisto faudiya nabiya sal allahu alayhi wasalam dabadeedna nabiga aan dhibo faansallu waan siibanayay min cindi rijlay labadiisa lugood agtiisa ayaan ka dusayay oo marayay omaan fadhiisanayne si waxa oo hoose oo qarsoodiyabay u baxaysay qaal waxa ui buhaari xadaana isxaaq waa ibni rahuuya qaal ahbarana yacquub bnu ibrahim ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf qaal xadaana ibnu ahi ibnu shihaab ibnu shihaab walaalkii kii uu dhalay ayaa waxawey xadiika ii sheegay waa muxamed ibni cabdilaahi bni muslim muxamed ibni cabdilaahi bni muslim ibnu ahi shihaab ayuu caan ku yahay anahu sala waa weydiiyey camahu adeerkii waa ibnu shihaab can salaati salaad buu weydiiyey yaqacuhaa shayun shay ma goynayaa hamsatulistifhaam baa xadfan wayna bannaan tahay yaacuhaa shayun a yaqacuhaa shayun shay ma gooyaa faqaala waxa uhi laa yaqacuha ma shayun shayna ma gooyo ahbaranii waxa uu sheegay curwat zubayr ana caaishaa zawja nabiyi sal allahu alayh wasalam qaalat laqad kaana rasuul lahi sal lahu alayh waslm waxa u ah yaquumu mid istaaga fayusalii waa tukanaya min alleyli habeenkii salaat lleyl wlxaal inii lamuctaridatun anoo ballacu jiifa baynahu dhexdiis iyo wa bayna alqiblati qiblada dhexdeeda calaa firaashi ahlihi ehelkiisa firaashkiisa waa firaashkii caaisha masaladu waxay tahay alkalbu wاlmar'atu wاlximaaru salaada ma gooyaan adiga iyo sutradaada hadday idinsoo kala dhex maraan jumhuurtu waxay maya maya bay yidhaahdeen xadiikan iyo axaadiista lamidkaana jawaabo badan bay kaga jawaabeen qole waxay yidhaahdeen caaisha lafteeda ayaaba diiday oo waata caaisha ay leedahay sidee baad noogu shabahaysaan ayda iyo dameeraha culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadiika abi saciide tilmaamaya laa yaqtacu salaata shayun wadaraa ma staactum salaada waxbaba ma gooyaan inta aad awoodaysaan wax iska celiya xadiikaasay daliishadeen laakiin xadiikana waxa laga yidhi waa aciif xadii sugan ma aha jumhuurta jawaabidda ay axaadiistan kaga waxa ugu mudan iyada lafteedu ma xoog badna jawaabta imaamu shaaficiya kaga jawaabeen ay leeyihiin laa yaqacu salaata bimacnaa khushuucda ayuu jaraya laakiin salaada ma fasahaadinay yani waxay saamaynaysaa ayga iyo dameerka iyo dumarku waxay saamaynayaan khushuucdaada goynta taasaa looga jeedaa waa qacu khushuuc laakiin qacu sala ma aha waa sida jumhuurtu ay qabaan waxyaabaha ay u daliishanayaan waxaa ka mid a ah. markii saxaabiga la weydiiyey ayga madow loo sheegay waxa uu ku jawaabay alkalbu lswadu shayaan ayga madowi waa shayaan wey waxaanaynu ogsoonnahay aygii madoobaa haddii layidhi wuxuu u goynayaa shayaannimo uu shayaan shabahayo haddii sidaa loo tilmaamay bal waxaad ka warantaa shayaanka laftiisu inuu ka hormar salaadaad manfasahaadays waanaynu ognahay shayaanku inuu soo hormaray waa la ogyahay shayaanku inuu ku soo hormarayo waa la ogyahay markaa ayaanku soo hormaray salaadaada burin mayso idan wixii lagu shabahayna waa min baabi wlaa bay yidhaahdeen laakiin de hadalka alkalb lswad shayaan waa axaabiga ayaa leh hadalkii nabiga maa alayh salaau wasalaam waa jawaab saxaabigu ku jawaabay laakiin kaynu hubnaa waa ka nabiga calayhi salaau wasalaam yaqطacu salaata axadikum ida lam yakun bayna yaday milu aakhirati اraxli almarأaة wاlximaaru wاlkalb اlaswad xadiiu abi dar oo saxiixu muslimka ku yimi masaladu waa khilaafi bukhaari waxa uu leeyahay man qaala cidii ku qawshay laa yaqطacu salaa salaada ma gooyo waa bacdu صaxaaba iyo jumhuuru ahli اlcilmi waxaa saxaabada ka mida waxa weeye cabdilaahi bni cumar cuثmaan bnu cafaan caliy bnu abi aalib riwaayo imaamu axmed laga soo naqliyey culimo badan baa ku tegey jumhuurtan uga jeeda oo riwaaya imaamu axmed uu ka yahay maalik iyo abi xaniifa iyo shaafici waxay leeyihiin laa yaqtacu salaata shay cali iyo cumaanna waa la socda culimo kale cagsiga ku tagay oo axaadiiskaynu hadda tilmaamayna daliishanaya iyo axaadiista lamidka ah, oo odhanaya salaada waa jaraya culimadaasina waa badan yihiin qowlkooduna waa xoog badan yahay maadaama axaadiistu ay ku ansaxday waa qowl xoog badan wey waayo ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahy axaadiista khilaafsan saddexdaasi salaada inay goynayaan waa laba xaal mido ima صaxiixun hayru صariix wa ima صariixun hayru صaxiix waa mid masalada ku cad sida laa yaqطacu الصalaaةa shayء wadau ma staactu laakiin waa aciif waa ariix laakiin ayru aii axiix ma ah ama waa axiix laakiin ayru ariix masalada kuma cadda saasaa lagu soo koobay waana sida ibnu taymiya iyo ibnuqayim ay xoojinayaan qowl saddexaad baa jira laga soo naqliyay imaamu axmed isxaaq ibnu rahuya saaxiibkiina la qaatay oo la oranayo ayga madow oo keliya ayaa goynaya laakiin dumarka iyo dameeruhu ma goynayaan waayo dameerihiina xadiidkii ibnu aynu soo marnay ayaa loo daliishaday mina markuu nabigu ku tukanayay ee dumarkana waxaa loo daliishaday xadiidkan caaisha laakiin ay madow xaggiisa in loo tukaday lama hayo marka isagaa goynaya lakiin labada kale ma goynaya kaana waa qowl la sheegay wey laakiin sida xooga badani waxa w marka adilada la eego hadaynu jumhuur iyo sida loo badan yahay iyo haybadooda la eegana waa inaanay goynayn khushuucda saamaynayaan laakiin daliilka haddii la eego waxaa xoog badan inay goynayaan salaadii oo sutra haddii aad ka samaysato inaad ka ilaashato hadday jiidhaanna aad soo celiso qaal waxa uu imaam bukhaari baabun wuxuu baabu yahay idaa xamala hadduu xambaaro jaariyatan ayaratan inan yar hadii uu xambaaro calaa cunuqihi fi salaati salaada dhexdeeda wa alcamalu fi sala qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdulahi bnu yuusuf atinisi qaala waxa uhi ahbarana malik can camr bni cabdilaahi bni zubayr bni alcawaam can camr bni sulaym azuraqi alansaari can abi qataada alansaari alxaari bni ribci ربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان waa يصلي mid tukanaya والxاal huwa xaamilu isagoo sida أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم wlabicaas abilcaas u sugnaatay ibni rabiicata bni cabdishams uu dhalay faida sajada hadduu sujuudo wadacaha waa dhigay waida qaama haddii uu istaagana xamalaha waa xambaaranay oo inta uu taagan yahay wuu sidaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ka hadlayaa masalada loo yaqaano dhaqdhaqaaqa ama shaqada salaada dhexdeeda loo yahay maxay tahay horta ma hayno daliil tilmaamaya camalka burinaya salaada waa camalkee daliil inoo faahfaahinaya lama hayo camalkaasina waa burinaya shaqada intaa le taasina burin mayso laakiin waxaa la isla ogyahay waa kuwa mawlilaahi qanitiin qofku salaada hadduu isu taago inuu khushuuco xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa uu joojiyo ayaa looga baahanya camalka badanina salaada inuu burinayo waa laysku waafaqsanyi laakiin camalka badan iyo camalka yar ee salaada aan waxba yeelayn maxaa lagu kala soocaya waxaa la yidhi curfiga ha loo noqdo curfigii ama sida dadku ay u arkaan camalka ole waxay yidhaahdeen saddex ficil ama saddex dhaqdhaqaaq saddex xarako wixii ka badan waa burinaya alaau xarakaatin mutawaaliyaat waa sida shaaficiyadu ay leeyihiin yani saddex ficil ama dhaqdhaqaaqoo isxiga salaaddu waa burinaysa waayo way badan tahay saddexdu hadday mutafariq yihiin dhib oo ragcad walba uu ficil sameeyo wax dhiba ma laha laakiin hadduu isku xejiyo waa mubtil bay waa sida haaficiyadu ay abaan xanaabiladu ay abaan aad bay u ciiiiyeen maalikiyada iyo xanafiyada qowlkooda xoog badan qowlkoodu waxa uu leeyahay curfigaa loo noqonaya camalku hadduu bato inuu batay waxaa lagu ogaanayaa qofka arkaya inuu yidhaahdo qofkani qof tukanaya ma ah tukanaya muxuu waxaanoo ficila u samaynaya hadday ficiladiisu bataan oo salaadii markuu galay ayuu waxa weeye suusadii badhammadii iska furay koorkiibuu iska bixiyey dabeedna tii labaad buu ukaco sharabaadkiibuu iskala baxa ya dabeedna alaab halkan taaluu dhinacan u duwo daaqadiibuu xidhay shaqo lays odhanaya qofkani qof tukanaya maaha hadduu sameeyo salaadiisu waa buraysaa laakiin in allaale inta laysleeya ninkani waa qof tukanaya waxa weeye salaadiisu waa ansaxaysa dabcan ajarkiibaa mar walba iyo khushuucdiibaa nuqsaamaysa khulaasadaasaynu kaga baxaynaa xadiidka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxaa la yidhi nabigu calayhi salaau wasalaam kaana yusalli in badan waxaynu tilmaannay kaana oo welibana ficil mudaarica laga daba keenay kaanaa dawaan faaiidaysaa ficil mudaaric haddii laga daba keenana dawaan buu sii faaiideeyaa laakiin xaaladani dawaan may ahayn sida la fahmayo oo nabiga weligiiba umaamo ma kaana yusalli haalib may ahayn dawaamna may ahayn waxay tusaale u tahay qaacidadaynu in badan sheegaynay wa kaana tatii lidawaami aaliba mar walba ma ah walaysa da bilaazimin musaaxiba wataynu lahay tusaalayaasheeda ayay ka mid tahay baabun wuxuu baabu yahay ida sallaa haddii uu tukado ilaa firaashin firaash fiihi xaa'idun waxa weeye ay ku sugan tahay gabadh caadaleh qaala waxa uhi xadaanaa qal ahbarana hushaym ibni bashiir alwasiti can shaybani waa sulaymaan ibni abi sulaymaan oo fayruuz la yidhaahdo ashaybani alkufi abu isxaaq can cabdlahi bni shadaad bni lhaad qaala waxa hi ahbaratnii khaalatii maymuna bint lxaari qaalat waxay tihi kana firaashi firaashkaygu wuxuu ahaa xiyaala musala nabiyi sal allahu alayh wasalam ay jamba musala nabiy nabiga musalihiisa halkuu ku tukanayo dhinaciisa ayuu ahaa farubamaa waqaca waxaa laga yaabaa inuu dhaco awbuhu maradiisu calaya dushayda jirkayga uu ku dhaco wa aniguna calaa firaashi aan ku suganahay adoo tukanaya maradaadu haddii ay gaadho gabadh caada wax basiya ma laha horaynu taana usoo tilmaano laakiin xadiidka sida laga fahmayo xaggeeda uma tukanayna dhinaceeda ayuu nabigu ku tukanayay xadaana abunucmaan buhaari waxau hi xadaana abunucmaan muxamed bnu lfadl السدوسي عاrي قال xadثna cبدالواxد بن زiياaد قال xadثna الشhaybاni waa ninkayn hadda soo marayna sulaymaan baa la yidhaahdaa بn أbi sulaymaan قال xadثna cبداللahi بن شhadاad قال samictu maymuنة تquل kana النaبiyu slى الlah عليه وsلم يuصلي waa tukanay وأna إlى janbihi anoo dhinaciisa ku sugan naaئmaة وأna aniguna ilى janbihi dhinaciisaaan ahay naaئmaة mid jiifta faida sajada hadduu sujuudo asaabanii waxay haleelaya awbuhu maradiis wa ana xaaidun anoo caada leh wazaada waa ziyaadiye musadad can khaalid bni cabdilaah aaxaan alwasiti qaala xadaana sulaymaan ashaybani wa ana xaaid ayuu waxa weeye ziyaadiyey jumladaas yani riwaayadu ku sheegay ilaa tan lafteeda waa ta lagu sheegay w baabun wuxuu baab u yahay hal yamizu ma gujinaya arajulu ninku imraatahu haweenaydiisa cinda sujuudi sujuudda agteeda likay ysjuda si uu u sujuudo qaala waxa uu yidhi waa xadiidkaaynu soo maraynay xadaanaa camru bnu cali alfallaas qaala xadaanaa yaxya waa ibni saciid alqaطaan qaala xadaanaa cubaydullah ibni cumar alcumari qaala xadaana alqasim ibni muxamed ibni abi bakrin isidiiq can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat bisa maa cadaltumuuna waxa xumaaday waxaad nala mid dhigteen bilkalbi wlximaar ayaa basi lahaaday laqad ra'aytunii waad ii arkaysay walxaala rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalama yusalli uu yahay mid wa ana aniguna mudajacatun aan jiifo baynahu dhexdiisa wa bayna alqibla faida araada haddii uu doono an yasuda inuu sujuudo hamaza waa gujinaya rijlaya labadayda lugood faqabadtuhumaa waan laabayey waa masaladii inta badan aynu soo tilmaanay baabu lmarati wuxuu baab u yahay haweeney taraxu ka tuuraysa can ilmusalli kii tukanaya shayan shay oo min aladaa dhibka ka way bannaantahay adoo tukanaya wixii ku dhibaya gabadhi inay kaa qaado ama xaaskaaga ha noqoto ama inantaada ama qof muslimada yaanay ku taaban laakiin dhib inay kaa zuulaysa waa bannaantahay salaadaadana waxba yeeli mayso qaala waxau hi xadaanaa axmed bnu isxaaq assurmaari waxa weeye ashurmaari baa loo nisbeeyey waa qaryo khurasan ku taalay axmed ibnu isxaaqna nin cajabla buu ahaa imaamu dahabi wuxuu ku tilmaamay farisulislaam waa geesiga muslimka weeyi qaar waxay yidhaahdeen lam yura miluhu fi ljaahiliyati walaa fi lislaam jaahili iyo islaamnimada geesi lamidii ma soo marin wuxuu tilmaamay seeftiis ayuu intuu sidaa u taagay baa la weydiiyey imisaad ku dishi waa geesi la yaqaana wey wuxuu ihi qataltu alfan yaqiinan wa saaqtulu bihi alfan in cishtu horta kun inaan ku dila waan hubaa buu i laakiin haddaan sii noolaado kun kalena waa ku dilaya waxaydaan ula yaabin marbaa waxa weeye ay u tageen nin madaxdii ruum ka mida ayaa la booqday dabeedna nin la socday oo safiir ahaa ayaa wuxuu u sheegay nin tilmaaman oo gaalada ka mida oo aan loo babac dhigin ayaa aad loo ammaanay dabeedna dhegtu wax ugu sheegay ma afyaqaano ninkan madaxda ah dhegtu wax ugu sheeg wuxuu dhi u baxaya ninkan la buunbuuninay ninkii waxa uu idhi ku hadlaya wuxuu wuxuu leeyahay ninkan aad ammaanaysaan anaa u baxaya uu ku qoslo uu la yaaba midhaa muuqaalkiisuna ma weynay dabeedna waa isku sii markay isku soo baxeen ayuu iska dhigay sidii nin baqaya waa u daba jeediyey xoogaabuu orday markuu arkay inuu xoog u ordayo ayuu bur yaroo uu sitay buu ula soo jeestay dabeedna madax ayuu kaga dhuftay halkiibuu ku dhintay dabeedna hore usii socdo ninkii ugu qiimaha badnaa buu ka dilay waa la dilaya dabeedna hore usii socday konton nin baa laga daba diray konton nin oo welibana farisiyiina yani fursaana fardafuula ayaa laga dabadiroo layidhi ninkaas nolol iyo geeri midunku keena siduu u ordaya buu ka galay meel wadda cidhiidiya ah. wuxuu sitaa seef maaha waa bur bur ayuu sitaa dabeedna ninkii koowaad baa soo maray ma awoodaan dhammaantood inay wada maraan waa inay midmid u maraan mid walba madaxu kala eegtaa shiishkana aad buu u yaqaana waa dilaa markuu sagaal iyo afartan isduldhigay buu kii kontonaad dhaawacay si aanu u dilin dabeedna intuu qabtay buu sanka iyo dhagaha ka gooyey noquu ku yidhi sagaal waa dilay sagaal iyo waa dilay waxyaabahay ka sheegeen waxaa ka inuu waxa weeye nin madaxda ka midoo teendhadiisa ka soo jeeda oo ay isweer ka hayaan ayuu kursigu ku fadhiyey buu leeb ku tuuray dabeedna waa naxayoo leebkiibuu sii fuji dabeedna qacantiibuu kaga dhuftay markaasuu yaabay yani leebka halkaasuu ku dhuftay miiskoo kale markuu sii leebka aag ayuu acantiina toogtay markuu acantii la soo naqday buu laabta kaga dhuftay dabeedna waa abeen magaaladiina waa la furtay imaam dahabi waa halka uu leeyahay waa farisulislaam wey dee bukhaarina waa ku jiraayo waa kaas waa sheikh buhaari w qaala waxa uhi xadaana cubaydulahi alcabsi alkufi qala xadaana israail bn abi yunus bn abi isxaaq asabici an abi isxaaq waa wowi can camr bni maymuun can cabdillaah bni mascuud radi allahu tacala canhuma qaal baynamaa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam qaaimun uu yahay mid taagan yusalii uu tukanaya cinda alkacbati kacbada agteeda wa jamcu qurayshin quraysh jamaceeda ama kulankeeduna fii majaalisihim fadhiyadooda iyo golayaashooda ay fadhiyaan id qaala waa yidhi qaa'ilun mid oo minhum yaga ka mida waxau idhi alaa tanduruuna arkayn ilaa hada almuraa'i kan istusaya dadka ayukumkiinebaa yaquumu istaagaya ilaa jazuuri ali fulaan reer fulaan waxa weeye tuludooda yaa u tegaya fayacmidu u qasdinaya ilaa fartiha uuskeeda iyo wadamyaha dhiiggeeda iyo wasalaaha madheerteeda fayajiiu bihi la imanaya uma yumhilhu kadibna sugaya xata ida sajada markuu sujuudo wadacahu dhigaya bayna katifay labadiisa garab dhexdii fabacaa waxaa hinqaday ashqaahum kii ugu liitay ee ugu hoogsanaa falama sajada rasuul lahi sal اlahu alayh wasalam wadacahu waa dhiga bayna katifay wahabat nabiyu sal اlahu alayh wasalam nabigu waa sugnaaday saajidan xaaluu yahay mid sujuudsan iyadoo madheertu ay dhabarkiisa fadaxikuu waa qosleen xataa maala bacduhum ilaa uu iishay barhkood ilaa bacdin barhka kale min adaxiki qosal awgii yacnii ay isku daateen siday u qoslayeen fanalaqa waa dhaqaaqay munaliqun mid socda ilaa faatimata calayha asalaam waalxaal hiya iyaduna juwayriyatun inan yar ay tahay xilligaas fa aqbalat waa timi tasca iyadoo ordaysa ayay soo qaabishay waabata nabiyu sal allahu alayh wasalam xataa alqathu canhu ilaa ay ka tuurtay wa aqbalat calayhim way soo qaabishay tasubuhum iyadoo caayaysa falama qadaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam asala markuu salaadii dhammeeyey qaala waxau hi allahuma ilaahayw calayka biquraysh ilaahayw quraysh halaag allaahuma ilaahayw calayka biquraysh ilaahayw quraysh baan kugu daayay yacni halaag allaahuma calayka biquraysh uma samaa waa magacaabay allahuma calayka bcamr bni hishaam washaybata bni rabiica wlwaliid bni cutba waumayata bni khalaf wacuqba bni abi mucayd wacumarata bni lwaliid waa toddoba qaala cabdullah waxa uhi waa ibni mascuud fawallahi ilaahay baan ku dhaartay laqad ra'aytuhum waan arkay sarca iyagoo waxa weeye jiifa yowma badrin maalintii badar uma suxibuu waa loo jiiday ila qaliib ceelkii qaliibi badrin ayaa loo jiiday uma qaala rasuul lahi sal lahu alayh wasalam waxa uu i utbica waa la raaciyey asxaab alqaliibi qaliibka asxaabtiisa asxaabu lqaliibi qaliibka ama ceelka asxaabtiisa waa gaaladii lagu guray lacnatan lacnad baa la raaciyey ayaa nabiga calayhi salaau wasalaam wixii dhibaya ka kor qaaday wallahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi